bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rb العaalamiin ثuma الصlaaةu والسlاam عlى rasuuli الlah وعlى آlihi وصxaabatihi أجmaciin faxadaثanii jamcu min الshuyuuخ aakhiruhum shaykhuna sheekh salix bn cbdillah cusaymi غafar allahu lah wlahum jamica bisnaadi kuli minhm ila sufyan bn cayna can dinar can abi qaabus mula cbdillahi bn camr اlcaas can cabdillahi bn camr اlcaasi radi allahu tacala canhuma qaal qaala rasuulu اllahi slى اllahu عalayhi waalihi waslem alraaximuun yarxamuhum الraxman irxamuu man fi اlardi yarxamkum fi الsma wmin طrائq الرحmة رحmة المcalimiina bاlmتacalimiina بإqrاء msul الmتun khاصة rsul xadيث mصطفى wrasuل المجتبى slى اllah عlيه وعlى آlihi وصxaabatihi أجمعين yfuzuu bsacاaت الcجل الأجل fahada huwa الmجلس الرaaبع min majalis إqrاء وشharxi kitaabi sunan النasائي عalayhi رaxmaة الlah fي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 dhagaxa wix aanan ahayna looga kaaftooma inay arrinta iyada bannaan tahay ayuu baabkan u baabya weeyaan haddii biyo aadan haysanin amaba biyaba aadba isticmaalin oo dhagax isticmaasho dhagxaanta ayada booskii biyaha inay kuugalayaan oo lagu kaaftoomi kara ayuu baabkan u baab yahay dhagaxii waxaa la macno ah qorigii waxaa la macno ah tiishka aan isticmaalno ayaa la macnoah tiishka aan isticmaalno tiishiyuga aan isticmaalno ayaa la macno ah marka inaad ku kaaftoomi kartood biyihii ugu kaaftoomi karto ayuu baabkan u baabya weyaan xadiidka afartan iyo afraad qaala imam nasaai aleh raxmat ullah ahbarna qutayba ibnu saciid ibnu jamiil ibnu ariif albaqlaani weeyaani qaala wuxuu yidhi qutayba xadaanaa cabdulcaziz ibnu abi xaazim can abihi abihi wuxuu ka wariyey waa salm ibnu dinaar abi xaazim waa salm ibnu dinaar ayaa la yidhaahdaa nin wuxuu ahaa iqa ah wuxuuna geeriyooday boqol iyo shan iyo soddonka hijra nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam waxaa laga soo naqliyaa inuu yidhi qofka caalim ma noqdo ninka asaga salmnu dinaar ayaa waxaa laga naqliyaa qofka caalim ma noqdo ilaa saddex shay uu isaga tago tan koowaad inuu qofka caalimka oo isaga ka cilmiga badan uusan laaclaacin uusan xagxaganin inuu iskaga taga kow oo baqyi iyo qooq uusan ku samaynin xagxagasho tan labaadna qofkii isaga ka cilmi yarna uusan yasin uusan hoos u eegin tan saddexaadna cilmiga uu dhigaa uusan adduunye ku raadsanin saddexdaa qodob qofka haddii laga helo qofka caalim ayuu noqonaya ayuu leeyahay imaamka salama ibnu diinaar abu xaasim calayhi raxmat ullah marka saddexdaa qodob waa saddex qodob oo madmuum ah qofka in qof caalim ah oo isaga ka cilmi badan u xagxagto beryahan hebel aan kusoo baxay ma maqashin hebel ayaan kusoo bixi qofka markii in la barto uu raba amaba uu raba inuu muxuu ahaa isu muujiye inuu aqoon leeyahay nin buur ah oo ummaddii oo dhan ay cilmi iyo fadli iyo alla ka baqitaan iyo xalaalmarannimo iyo warac ay ku taqaano oo ummaddii u soo adeegay casharaat siniin tobannaan sana usoo adeegay iyo labaatan sana soddon sana usoo adeegay oo dacwadan waday ayuu iska raaracinaya marka waa ka raaracsanaya weligiina asaga wax lagu yaqaano khayr ah ama wax lagu yaqaano ummad nafcigeed ma jirto kadibna labada sheekh kale celiyiwa labada sheekh hala kale celiy intaasuu ka raba marka ninka hebel sheekh isku taagay ka isaga waxaa weeya cilmi iyo cilmi barakaysan lagama yaabo inuu gaaro tan labaadna waxaa weeyaan intoo yar ayuu yara bartay kadibna dadkii isaga ka hooseeyey oo ka cilmiga liidanaa siduu isaga arkayay ayuu hoos u eegayaa marba qofka muminka haddii aad hoos u eegto xaaladaada khatar wa si ay ahaataba ahaato adiga daa'iman iska soo qaad inaad ummadda dhan ugu liidanta nacam qofkii xumaan ku dhaca inaad waaniso inaad ugu digto inaad muxuu ahaa u ducayso waa sax laakiin inaad hoos u fiiriso lama ogola maxaa weeyaan aayadda qur-aanka ahayd walaa nisaaun min nisaa yacni yasitaanka sidiisaba lama ogola qodobka saddexaadna cilmigan ilaahay subxaana wa tacaala uu ilaahay baray wuxuu u barnaa qofka haddii ay noqoto adduunyo aad ku gaartid amaba dadku uu baraa adduunyo aad ku heshid saddexda qodob qofkii faraha la galo intaba waxaa weyaan caalim ma noqdaan qofka caalimnima rabo marka saddexda qodob waa inuu ku dadaalo nacam waxaa dhici karta qofka in adduunkii wixii dadku uu baraayey in wax lagu siiya laga yaabaa isagoo wax baranana waxaa laga yaabaa in haddana waxbarashadii wax lagu siiyo soo suuragal maaha laakiin qasadkiisa maxaa weyaan waa isaga cilmigaan u keenay mashilimaadkaa yar ama adduunkan yara maya waa ilahay wejigiis subxaana wa tacaala kuwaana waxaa weyaan icaano iyo kaalmayn ilaahay uu siiyey marka ayada dhibaato ma lahan maqsuudka laakiin waa inuu noqdo liwajhi illaahi tabaaraka watacaala nabigeena calayi slat slam wuxuu caddeeyey qofkii ilaahay cilmigan wejigiisa loo barta adduunyo darteed u raadiyo qofka isaga inuusan meel fiican istaagaynin oo naar looga abaalgudi ayuu nabigeena sheegay sala allahu calayhi waaali wasalam jannada udageedan uusan helaynin waa arrin khatar moogta marka ninkaas marka abi xaazim cabdilcasiis ibnu abi xaazim abi xaazimka marka waa salman ibnu diinaar waa iqa boqol iyo nabiga nabgen sal lla l slm muslim ibni qurin waa maqbuul muslim ibnu qur waa maqbuul darajo la aqbala meesha ugu hoosaysa weeyaan aad u muxuu ahaa ah, mararka qaarna dacfi ayuu cabirayaa can curwata ibnu zubayr curwa ibnu zubayr nin la yaqaano oo taabiciinta ragga ugu qiimaha badan ka ahaa aabihiina zubayr ibnu cawaam ayaa dhalay radia allahu taca an marka wuxuu ahaa iqatun imaam mashhuur wuxuuna geeriyooday hijr nabigeena sal sl markay ahayd afar iyo sagaahanka ayuu geeriyooday can caaishata ummi lmuminiina radia allahu taca an ardaha ana rasul rasulka sal sl qa rsulkan wuxuu yidhi idaa dahaba hadduu aada axadukum midkiin ila alghaa'iti meeshii lagu ifbaxaayey ama masqushi falyadab macahu ha bialaaati axjaarin saddex dhagaxa u qaato falyastaib biha ha isku nadiifiyo oo ha ku isinjoodo fa inahaa saddexda dhagax tujzii canhu way ka gudaysaa oo istinjadii booskeeday u gelaysaa weyaan laakiin waxaad ogaataan ilaahay subxaana wa tacaala markuu yidhi ina allaha yuxibu اtawaabiin wayuxibu yuxibu ragga ammaantaas loo jeediyey ragga towbakeenka badan oo waxaa weeyaan dhanka kalena ku badan nadiifinta ku badan waxaa lagu sheegay reer quba nimanka quba degnaan jiray dhagaxaas markay ku istinjeedaan ama tii sheegaana la marsado ayaa kadib waxay samayn jireen biyay raacin jireen labada waa isdabadhigi jireen laakiin haddii aadan samaynin oo tiishigaas iyo wixii la midka aad isticmaasho ood biyaha marinin ayadana waa kaa gudaysaa weeyaan laakiin sida kasii fiican waa in labadayba laisraaciyo biyaha ayaana ugu fadli badan haddii la raaciyo dhagaxana kaba sii wanaagsan iyo muxuu ah waxaan kala jeedaa tiishiga hadda annagaan isticmaalno iyo manaadiisha baabka kow iyo afartanaad alistinjaau bilmaa biyo in lagu istinjooda ayuu baabkan u baab yahay xadiidka shan iyo afartanaad qaal imam nasaai cali raxmat ullah ahbarana isxaaq ibn ibraahim ibnu makhlad alxandali waan soo marnay waa iqa qaal wuxuu yidhi amba'ana annadr nadrgaas waxaa la yidhahdaa ibnu shumayl nadr ibnu shumayl waa iqatun habtun iqatun habtun waa martabo aad u saraysa wuxuu geeriyooday laba boqol iyo saddexdii jeer nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam qaala wuxuu yidhi nadr amba'ana shucba ibnulxajaaj waa ninka ataqaana caalimka ahaa raximahum allah jamiica can cataa ibna abi maymuuna cataa ibna abi maymuuna hooyadii ayaa loo tiiriyey laakiin abii waxaa la yidhahdaa maniic cati ibnu maniic laakiin wuxuu ku caanbaxay hooyadii in mxua loo tiiriyo oo la yidhahdo cataa ibnu abi cataa ibnu abi maymuna aabihiin waxaa la yihahdaa maniic ayaa la yihahdaa waa iqa wuxuuna geeriyooday boqol iyo ko iyo soddonka jir nabigeena sal l slem laakiin waxaa lagu yaro duray bilqadar qolya qadariyada la yidhahdo oo qadarka ilaahay muxuu ahaa habkii loo baahnay aanan u qaadanin ayaa lagu yara tuuray laakiin waa iqa weeyaan qaala wuxuu yidhi caطa samictu anas bn malik ayaan ka maqlay khadimi rasul lah sal slam qaala inuu yidhi kaana rasu sl slm idaa dakhala khalaa hadduu marba musqusha galo nabigeenna amaba markuu muxuu ahaa ifbax aado axmilu waxaan qaadi jirnay ana aniga oo anas ah iyo waqulaamun wiil oo maci aniga ila jiro oo naxwi aniga aynigayga ah oon isku filnahay oon isku qayrnahay weyaan idaawatan waalbiyood idaawatan uba ama caag waxaa tira caag maba jirno xilligaas laakiin waalun lagu qaato weyaan ubada unbaa ugu dhow oo min maain biyo ah ayaan qaadi jirnay tuboodhinkan iyo howlahan meesha lagama aqoonin fayastanjii marka nabiga wuxuu ku istijaysan jiray calayhi salatu slam bilmaai biyahaas nabigeena saas ayuu yeeli jiray marka nabigeena marna dhagax ayaa loo keeni jiray oo isticmaali jiray marka biyo ay oolin markii kalena waxaa way biyaha ayaa nabigan loo keeni jiray sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiidka lix iyo afartanaad ahbarnaa qutaybat bnu saciid alimaam anasaa'i adiga haddii aad ahbarna tidhahdo ood horey ka boodda ma adig yaa marka waxaad leedaha khabarna waxaa noo warrame qota ibnu saciid miyaad gaartay marka ma gaarin marka waa inaad tidhahda qaala ood ula jeedda alimaam anasaa'i kitaabka muxuu ahaa ninka iskala aad ula jeedid ama aadba tasriixsid oo tidhahdid qaala alimaam annasaa'i raximah ullah saas ayaana wanaagsan oo si fiican taraxum loo sameeyo insha allahu tacala waxaan isku dayi doonnaa inta aan socono markaan a'immadaas kulli marna inaan ilaahay inaad u naxariistaan ugu ducayno dhammaantood oon saxaabiga keligiis imaam anasaai keligii aanan dul istaagin le raggan waa raggii hawl adag soo maray dhammaantood marka arrinta ayadan insha allahu tacaala aan isku dayi doonaa ilahana waafajiyo subxana wa tacala waayahay qaala wuxuu yidhi alimaam anasai ahbarna qutayba bn saciid ayaa noo warramay qaala wuxuu yidhi maxamed qutayba xadaana abu cawaana abu cawaana ayaa noo warramay abu cawaana waa ninkee alwadaax ibna cabdilaahi alyashkuri ayaa la yidhahda alwadaax ibna cabdilaahi alyashkuri ayaa la yidhahdaa waa iqatun habt wuxuu geeriyooda boqol iyo lix iyo todobaadka hijr nabigeena sala allahu calayhi waali waslem can qataada ibnu dacaamata saduusi albasri waa iqa isna waan soo marnay can mucaada gabadhaas mucaada iyo taabiciyada ah mucaada binti cabdilaahi alcadawiya mucaada binti cabdilaahi alcadawiya ee waxay geeriyootay afar iyo saddex iyo siddeetan ka jira nabigeena sal alla slm waana iqa aad baa loogu kalsoon yahay raximahum allahu jamiica intaba allah u naxariistee can caaishata umi اlmuminiin zawji اnebiy radi allahu ta ardaha anaha caaisha qaalat waxay tidhi gabdhihay la hadlaysaa mucaade iyo gabdhihay la hadlay murna waxaad fartaan e awaajakunna nimankiina waxaad fartaan an yastaiibuu inay ku istinjoodaan bilmaai biyah fainii aniga astaxyiihim waan kala xishoonayaa minhu inaan biyaha ku istinjooda waan kala xishoonayaa nimankiina u sheega arrinta iyada gaarsiiyo ina rasul rasu s sm kaana wuxuu ahaaday nabigeenna yafcaluhu biyahaas ayuu ku istinyoon jiray ile dhagaxa iyo tiishki waxbaa meesha ku hari waa taqaanaan haddii la dhidida iyo waxyaaba hadda aan ficneen ayaa imaan karo marka nabigeenna calayhi salaatu wasalaam saasuu yeeli jiraye nimankiina u sheega aniga inaan u sheega waan rabay laakiin waan kala xeshoonayaa radia allahu tacala canha wardaha saas ayay gabdhaha ku tiri muxuuah taabiciyaadka baabka laba iyo afartanaad alnahyu reebid la iska reeb ayuu u baab yahay can ilistinjaai in lagu istinjoodo bilyamiini gacanta midigta inaad muxuu ahaa qofka iskiga dhaqo saxarihii abakaadadii oo lisu diido waxaa imaan kara marka inay daruuro timaado qofka hadduuba gacanta kale ka gooyi muxuu samayn oo tan bas ay u taala ya fattaquu llaha ma staactuma markaa imaanayso midigta in lagu cuno ayaa laisfaray qofka hadduu bidadimidigt muxuu ahaa midigtilaayay ka war muxuu samaynaya ma afku cunada saxanka la aadi bidxdina xagga iska joogi fattaquu llaha ma staactum nabigeenna calayhi الsalaatu wasalaam diintan aad la imaada waa diin yusri waana ilaahay subxana wa tacala tii uu ka aqbalay awaakhir suurati albaqara markuu rabbigeen le subxaana wa tacala rabbana walaa tuxamilna maa laa طaaqata lana bih facaltu facfu cana fakhfir lana wاkfir lana laa tuaakhidna in nasiina waqtana rabbana walaa taxmil cayna isran kama xamlta calayna min qablina rabbana walaa tuxamilna wacfu canna waqfir lana warxamna intaba rabbi wuxuu le facaltu facaltu facaltu waa yeelay ayuu rabbi le subxana wa tacaala marka diintan marka waa sahalkaas weeyaan laakiin asal ahaan in adoo caafimaad qaba bidaxda aad la aado midigta aad la aado lama ogola weeyaan waay ya qofka guran sooma gelay may sooma gelay abadan maxaa yeelay qofka guran hal nin guran uu garaacay gaaruma fiyo soomahayn yani gacanta bidada gacanta midigta ah mxuu ahaa awoodda kama aad aad uguma awood yara bidada hadda wax badan baa lagu qabsan karaa sooma iyadoo tana dadka qaar bidada iyagoon gurnayn ay labada gacos u siman yihin sida loo tababarowa dad baa gacan midig ka jebi tusaale ahaan bidaxda marka markiiba way tababaranaano sidii midigta wau qabani marka eh, kuma jiraan kuwa iyaga waayahay baabu nahy can istijaa bilyamiin mididka in lagu istijoodo o laiska rabay uu baabkan u baab yahay xadiidka toddobiyo afartanaad qaala imam nasaai caleyh raxmat ullah ahbarna ismaaciil ibnu mascuud baa noo warramay qaala wuxuu yidhi ismaaciil xadaana khaalid ibnuxaari ayaa noo warramay iqatun weyn isna wuxuu geeriyooday saddex iyo siddeetanka jira nabigeena sala allahu caleyh waali waslem qaala wuxuu yidhi ambaana hishaam addastuwaay waan soo marnay raximahu llah can yaxya ibn abi kaiir can cabdilaahi ibn abi qataada iqa waan soo marnay labadaba can abi qataadata alansaari radia allahu taala anu arda waraxima allahu man sabaqa ismuhum ana rasul rasulka sal slm qal rsulkan wuxuu yidhi idaa shariba hadduu caba axadukum midkiin oo biyo u cabi amaba mxuu cabitaan u cabi ama caana u cabi falaa yatanafas yuusan ku neefsanin fii inaa'ihi waalka uu wax ku cabi yuusan ku neefsanin waidaa ataa hadduu yimaado midkiinna alkhalaa musqush hadduu yimaada falaa yamasa yuusan ku taabanin dakarahu xibintiis taranka ah biyamiini midgtiisun ku taabanin walaa yatamasax yuusan iskaga tirin biyamiini midgtiisu iskaga tirin oo bidaxda iskaga tira weyaan saasuu nabigeena fara sala allahu calayhi waali wasalam marba haddii aad wax cabayso biyo amaba cabitaan waa inaad cabto kadibna aad iska leexayso oo neefsato laakiin qofka inuu muxuu ahaa ab ab ku neefso maya ma fiicno caafimaad ahaan uma fiicno in la qoonsadana waa laga yaaba qof kaaga dambeey qof kaaga dambeey inuu qoonsadana waa laga yaaba marka in muxuu ahaa saddex jeer ayuu nabigeena cabi jiray cabitaanka qabow ayuu cabi jiray wuu cabaya kadibna wuu iska leexini hakada tan labaadna masquush haddii marba la geli laba shayaa laska ilaalinaya in dakarkii lagu taabta midigti oo xibin taranka lagu taabta amaba saxari ama kaadadii ama mxuu ahaa kaadadii aan kala jeeda cafwan in la siga tiro dhanka gacanta midigta ah labadaasoo nabigeena diiday calayhi salaatu wasalaam xadiidka siddeed iyo afartanaad qala imam nasai aleh ramat ullah ahbarana cabdulahi ibn muxamed ibn cabdiraxmaan qaala wuxuu yidhi xadaanaa waxaa noo warramay cabdulwahaab cabdulwahaab ibn cabdilbajiid weyaan athaqafi wuxuu geeriyooday hijrada nabigeena calayi slat slam markay ahayd boqol iyo afar iyo sagaashankii miatun wa arbacun wa tiscuun iqatun weyaan isna can ayuub asakhtiyaani ayuub asakhtiyaani weyaan raximahum اllahu jamiica can yaxya ibn abi kaiir raximah اllah can cabdillaahi ibn abi qataada raximah اllah can abiihi waan soo marnay ana nabiya nabigana sal sl naha wuxuu diiday an yatanafasa inuu qofka ku neefsado fi linaai waalkii wa an yamasa inuu taabto dakarahu xibintiis tarankana biyamiinihi wa an yastaiiba inuu ku istinjoodana biyamiinihi intaba nabigana waa diiday sal allahu alay slm midkiisa u ku istinjooda marka soo celcelinta uu imaamku soo celcelina amaba sanadkii ayaad sanad kale ku dari amaba waxaa intaa dheeri ah macaani aad kan hore xambaarsayn ayuu kan dambe xambaarsan yahy weyaan xadiidka sagaal iyo afartanaad qaala imaam anasai aleh raxmat ullah camar ibnu caliy wa shucayb ibnu yuusuf wallafdu lafdiga meeshaan ku qoran hadda lahu ay lishucayb ibnu yuusuf ayaa iskale can cabdiraxmaan ibn mahdi iqatun habtun xujatun boqol iyo ko iyo soddonka nabigan ayuu dhintay sala allahu alayh waali wasalam a'immadii wuxuu ka mid yahay muxadisiinta can sufyaan اthawri ibn saciid ibn masruuq athawri can mansuur ibn muctamir can acmash sulaymaan ibn mihraan can ibraahim annakhaci can cabdiraxmaan ibn yaziid annakhaci aswad ibn yaziid annakhaci ula dhashay can salmaan alfarisi radia allahu taala an ardaa waraxima allahu man sabaqa min altaabiciin waman bacdahum qaala wuxuu yidhi salmaan qaala almushrikuuna gaalada waxay yidhahdeen oo ay ku dhahayaan salmaan alfarisi inaa anaga lanara waxaan arkaynaa saaxibakum saaxibkiin oo nabi maxamed sal slm yucalimukum inuu idin bari alkhiraa'ata isnadiifinta xataa oo saxarihii kaadis laiskaga nadiifin lahaa inuu idin bari ayaan aragna say wax u jiraan ama waa la yaaban yihiinba qaala wuxuu yidhi ajal ha wuuna bari nahana wuxuu nabigeena noo diiday calayhi salaam an yastanjiya inuu ku istanjooda axadunaa midkanaga biyamiinihi gacantiisa midigta ah wayastaqbila uu u jeesta alqiblata qiblada markuu mxuu ahaa xaajada gudani nabigeen waa noo diidi weyaan wa qaala wuxuu yidhi laa yastanji yuusan istinjoonin axadukum midkiin biduuni alaaati axjaarin saddex dhagax la'aantood yuusan istijoonin weyaan xitaa tiishuu markaa isticmaalaysa qayb gooy ku isticmaal qayb kala jar ku isticmaal qayb kala wahaakada ee hal marun mxuu ahaa meesha intaadan mid weyn soo goosata kadib aad saa maraysa dhaqaaqin si aad sunnada nabiga u dabaqda calayhi laakiin haddii la waayo see la xalay ayaan soo marnayo labada waa la isticmaalaya haddii labada la waayo xitaa mid waa la isticmaalaya wuxuu ka u daliishaday imaamku waad ogeydeen witrki witrki yani fiqigiisa meesha u gaar waad ogeydeen raximahu اllaahu wa iyaana raxmatan waasica baabu dalki اlyadi gacanta in lagu rugo oo la marmaryo bilardi arada bacda اlistinja markaad istijoogto kadib ood muxuu ahaa saxarihii ama kaadid iska dhaqdid kadib in gacanta dhulka iyo boorka la mariyo oo kadibna markii mxuu ahaa la ruga la dhaqa gacantii ayuu baabkan u baab yahay booskaas maanta waxaa noo geli kara saabuunta ama midaan la shubana oo hadda mxuu ahaa beryaa lasoo dhoobay oo qaaligii noqoto ha noqoto amaba tan caadigo laisku ruga ha noqoto nooc ay noqotoba taasaa booskeeda noo gasha alxamdulilah rabbi waad aragteen qofka hadduu istinjooda uusan gacmaha iska dhaqin waxaa laga yaabaa in saxarihii amaba mxu wixii la ahaa ay zuulaan cayntooda araggooda way zuulayaan laakiin mararka qaar waxaa laga yaaba inuu ku haro meeshii riixadii iyo gufaacii iyo urkii inuu ku haraa laga yaaba sida awgeed aslanba qofka hadduu marba masquul galo ama kaadi ha noqdo amaba ha noqoto muxuu ahaa saxaro ha noqoto ilan meesha ayada waa meel inta badan najaasada ay ku badan tahay waa meel najaasa haaliban intaa waxaa dheeri ah jaraaiimta iyo bakteriyadan meesha ayada si fiican bay u qabsanaysaa marka maadaama ay xaaladda noocaata qofka marba haddii aad muxuu ahaa masquul ka soo baxa waxaa habboon oo dhakhaatiirta dadka ay farayaan weliba ayaamahana aad lsi ay fiican tahay aan ku jirna baqdinta iyo korona ilaah naga qabtee aad looga baqi in muxuu ahaa si fiican gacmaha loo dhaqo waxay leeyihiin labaatan sakan labaatan sakan waa inaad gacmaha dhaqdo yacni daqiiqad markii saddex qaybood loo qaybiyo daqiiqadii hal muxuu ahaa eh, qayb waa inaad dhaqda labaatan sakan haddii haddii aad biyo caadi ayihiin kaligood labaatan sakan qaar farahan bay saa u dhaqayaan lalaabyadan iyo waxaa kulli aad in loo dhaqa waana diinteenni nadaafadda sideeda waa diinteenni aslan diinta islaamka wax ka nadaafad badan an jeer ayaa maalintii an jeer ayaa maalintii waajib kuga ah inaad mxuu ahaa mxuu aha gacmahaada dhaqda wejigaada dhaqda san daarsato wixii sanka ku jiri la soo saara waxay leeyihiin mataqaanaan bahalkan la yidhahda koroonaha allah naga qabtee sanka iyo mantiqadan wuxuu joogayaa muddo aad u dheer ayuu ku jiraya iska fadhinaya muddo badan marka muddadaas oo meesha ku jira mxuu ahaa waxaa ku filan in mxuu ahaa istinshaaqi sandaarki iyo biya haddii aad wabaaliq fi listinshaaq nabigeena sooma dhihin ku xeel eraawm inaad sandaarsato oo biyaha aad sanka geliso waxaasaa soo ridyaalhaasay leeyihiin marka yani nadaafaddii gacmo dhaqin annaga saacadgal waa la taagannahayba duhur casar maqhrib cisha salaad subax xilliyada kale cuntada xilliga la cunaay wamaa ilaa dalika marka alxamdulilah ilahay waxaan ka baryaynaa subxana wa tacaala inuu caafimaad muslimiinta meel ay joogaanba siiyo waaya xadiidka sagaal iyo afartanaad kontonaad cafwan baabu dalki lyadi gacanta in la marmariyo bilardi arada bacda alistinjaa marka la istijoodo kadib oo dhulka lagu ruga ayuu baabkan baab yahay xadiidka kontonaad waa xadiid xasan ah ahbarna moxamed cabdillahi bn mubaarak almarami ama muarami baabu almukharami muxamed ibn cabdilahi bn mubaarak almuharami qaala wuxuu yidhi xadaana wakiic ibn jarax aru'aasi alkuufi can shariik ibn cabdilaah waan soo marnay can ibraahim ibn jariir can abi zurca abi zurca ibnu camr ibnu jariir bajli jariir ibn cabdilahi albajli ayaa dhalay abi zurcahaas waa iqa can abi hurayrata waxaa uu ka wariyey radi allahu taala arda ana nabiya nabigeena sal slm tawada uu weyse qaatay falammaa goortii istanja uu istinjooday dallaka ama dalaka wuxuu marmariyey yadahu gacantiis bilardi arada ayuu mariyey nabigeena markuu istinjooday calayhi salaat slam gacantiis muxuu mariyey dhulka ayuu mariyey xadiidkan marka ninka la yidhahda abu zurca wuxuu ka warinayaa abu hurayra abu hurayra ka warinaya abu zurca caam ahaa abu zurca oo ragga la yaqaano ama aljarx watacdiil ragga ka mid ah ayaa jira abuarcankaas ma ahan waa kala duwan yihiin waa mutaahir abuarca wuu dambeyey lakiin ninkan waa taabici taabicisa aabihii jariir cbdilahi albajali ayaa dhalay abu zurcahar marka xadiidka wuxuu ka wariyey abu hurayra imaam anasai waxaa noo imaan doonta in riwaayadan abu hurayra uu ka warina abu zurca in laga haboon yahay oo xadiidkan in jariir ibnu cabdilaahi oo ninka aabihii in laga wariyay ay sax tahay ayuu caddaynaya ayuu caddaynaya oo muxuu riwaayada yacnii warinta abu hurayra laga wariyey waxaa ka habboon in laga wariya jariir ibni cabdullahi albajari ayaa noo iman doonta insha allahu tacaala waayahay xadiidka kow iyo kontonaad abarna qala wuxu yih nasaai akhbarna axmed ibnu sabaax qaala wuxuu yidhi xadaana shucayb yacni ibnu xarb qaala xadaana abaan ibnu cabdillaahi albajali qaala wuxuu yidhi xadaana ibraahim ibnu jariir can abiihi aabbihi ayuu ka wariyey oo jariir bn cbdillahi albajali qaala wuxuu yidhi kuntu waxaanay maca nabi nabigan ayaan la joga sal slm fa ata alkhala'a kadibna meeshii lagu ifbaxaya oo masqushi ayuu yimid ama bannaan ha noqoto ama meel dhisan ha noqoto faqada alxaaja dantii ayuu soo gutay oo soo ifbaxay nabigeena sal slm uma qaala wuxuu yidhi ya jariiru jariirow haati iken tahuuran biyo aan ku dahaaro qaato iken fa ataytuhu waxaan u keenay bilmaai biyo fastanjaa bilmaa biyaha yuu ku istinjooday wa qaala nabiga wuxuu dhahay biyadii gacantiisa qaalada bimacnaa facala wuu sameey wa qaala bimacnaa facala wuxuu ku sameeyey biyadii gacantiisa saas fadalaka biha alarda arladii ayuu muxuu ahaa saas ugu rugay nabigeena sala allahu calayhi waaalih wasalam kow qaala abu cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan ma taqaanaa waa ninkee ya culamaal abu cabdiraxmaan waa nasaa'i waa mualifka axmed abu cabdiraxmaan axmed ibnu shucayb النسائي weyaan raximah الlah haadaa xadiidkan dambe oo jariir ayaa ashbahu u ekaan badan biالصawaabi toosnaanta min xadiiثi shariik shariik bn cabdilaahi oo abu hurayre la aaday kan ayaa muxuu ahaa kaga habboonaan badan wallaahu subxaanahu wa tacaala aclam ilaahay baana cilmiga ogsoon weeyaan labada xadiid waa xasan xadiidka ama baabka afar iyo afartanaad baabu tawqiiti fi lmaa biyaha la isticmaala dahaaranimadooda iyo dahaaro la'aantooda oo muxuu ahaa la xadido oo la yidhaahdo biyaha hadday intaas gaaraanna waa daahir haddii inta ay gaari waayaanna daahir maa haddii ay nijaaso ku dhacdo taxdiidka marka waxaa weeyaan in la xisaabo ama la sheego inta ay yihiin inta ay ku nijaasoobaan inta ku nijaasoobin tawqiidka in muxuu ahaa cabir loo sameeyo waa biyihii cabir in loo sameeyo cabirkaas ay ku nijaasoobaan ama ay ku nijaasoobayin haddii ay nijaaso ku dhacdo baabu tawqiiti cabir loo sameeyo filmaai biyaha ayuu baabkan u baab yahay xadiidka laba iyo kontonaad qaala imaam nasai aleh raxmat ullah ahbarna hanaad ibnu sari waan soo marnay wlxuseyn ibnu xurayf can abi usaamata can alwaliid ibnu kaiir can muxamed ibni jacfar can cabdilahi bni cabdilahi bni cumar can abihi cabdilahi bni cumar radi allahu tacaala can huma waraxima allahu man sabaqa min ataabiciin faman bacdahum qaala wuxuu yidhi suila rasula nabiga al ayaa la weydiiye can maai biyihi iyo wamaa shayga yanuubuhu haleelo oo biyaha ku yimaado oo min addawaabi gaadiidka iyo wasibaaci iyo dugaagga ah dugaagga iyo gaadiidka biyaha meesha yeello oo dheci oo cabi ayaa nabiga wax laga weydiiyey fa qaala nabigen wuxu yih sal slam ida yahay qullatayn laba ashuun oo lam yaxmal ilkhabaha ma najaasoobaan qulataynka marka waxaa weeyaan waa laba ashuuno aad u weyn laba ashuun oo aad u weyn weyaan biyo badan waa biyo badan barkadaha hadda caadiga oo noo samaysan oo kale iyo wixii lamidka waa qulataynka marka laba ashuun weeyaan maqaaskeeda iyo intaa yihiinna kollayba waa laisku khilaafaa rodolkan baqdaadiga ah, amaba waxaa weyaan sacabahan labada sacabka itaa leeg ayaa qiyaas loo qiyaasa insha allahu tacala inta ay litir biyo ka yihiinna hadduu ilahay qadar mar baan keeni doonaa biidn illahi caza wajal baabu tawqiiti marka biyaha marba haddii ay biyo badan yihiin oo midibkii amaba urkii amaba dhadhankii ay isbedelin oo najaaso yar ku dhacdo ma najaasoobaan laakiin haddii biyihii ay yar yihiin walow midibkii iyo dhadhankii iyo muxuu ahaa urkii ay isbedelini waa najaasoobayaan weyaan waa najaasoobayaan marka biyaha marka yar in najaasada laga ilaaliyo iyo kuwa badanba ayaa loo bahanya lakin kuwa badan haddii ay ku dhacdo waxaa weeyaan ma najaasoobayaan baabu tarki tawqiit fi lma biyaha inaanba mxuu ahaa haba yaraatee xadba loo yeelin oo xataa haddii ay yar yihiin oo biy najaaso ku dhacdo amaba najaasada dhaqitaanka ay biyaha dhaqayaan inay dhib lahayn arrintan marka imaamka wuxuu soo aroorinayaa madhabu xajra biyaha aanan shardi ka dhigaynin inay qullatayn gaaraan aan shardi ka dhigayn haddiiba biyaha midabka uusan bedelmin amaba urki usan bedelmin amaba dhadhanka usan bedelmin oo intiiba ay caadi yihiin habay yaraadeena hataa haddii ay najaaso ku dhacdo dhib ma lahan dad saa qaba ayaa jira taas ayuu marka xadiidkan usoo dariishan doonaa xadiidkana inta badan waad arki doontaane wuxuu ka hadlayaa nin ku kaadi masjidka nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam oo wadaan biyo ah inta la qaaday lisaga shubay wadaanku shuba marka nabiga wadaan weyn iyo mid yar iyo waxba ma sheegin wuxuu dhahay dalwan min maain kushuba marka maadaama uu yidhi halkaasu marka imaamka istimbaad kala soo baxaya biyaha yar haddii midabkoodii iyo dhadhankoodii iyo waxaa weeyaan urkoodii uusan isbedelin najaasadda haddii ay ku dhacdo xataa haddii ay yaryihiin inay najaasoobin halkaasuu kala soo baxaya waa istimbaadkiisa qawiga ah calayhi raxmat ullah qaal imam nasai aleh raxmat ullah ahbarna qutayba ayaa noo warram ibnu saciid qala wuxu xadana xamaad xamaadkan ma ibnu salama mila waa ibnu zayd labada waa ixtimaal can haabit albunaani can anas bn malik waxaa laga wariyey radi allahu taala arda ana acraabiyan reer baadiya baala ku kaadiy fi lmasjidi masjid ku kaadiyey faqaama calayhi bacd alqowm dadka qaar ayaa u istaageen nin hadduu maanta intuu soo galo halkan kaaday uu la istaago talloojin ama walla fadhi wuxuu sameeyaba maxaan ku samayn lahin <laughs> waa in la gurume saas waa dhaqankeenna un saasaa ayaana muxuuha koleyba qofka caqligiisoo usoo degdegi faqaama calayhi bacd alqowm dadka ayaa u istaageen rag gacan fudajina moogta oo waranteeri ah rag baa u istaagay markiiba faqaala rasul wu yir sal slm dacuuhu war dhaafa laa tazrimuuhu war ku kala jarina u kaadiya falamaa faraqa markuu muxuu ahaa kaadida iska dhammaystay yacni ama jakua raaxayaakan ay dhihi jireen markuu dantii iska dhammaystay oo si fiican muxuu masjidkii ugu kaada bogtay hee dacaa nabiga wuxuu yeehi bidalwin wadaan ayuu u yeehi oo biyo fasabahu calayh nabigu ku shubay sala allah alay slam riwaayad kalen waxay sheegaya nabiga inuu faray halagu shubay inuu yidhi nabigeena sal allahu alayh ali wslam xaadiadan inay soo noqnoqota laga yaba dadka reer baadiyahana markuu rabbi ilahi subxana wa tacaala alacraabu ashaddu kufran wa nifaaqan waa dad adag muxuu ahaa marka inay dhowr jeer soo noqnoqotaa laga yaba mar nabiga laftiis uu ku shubay marna saxaabada uu faray ayadna waa suuragal qaala abu cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi yacni waxuu ula jeedaa laa taqطacu calayhi laa tuzrimuuhu wuxuu ula jeedaa laa taqطacu calayhi kaadaha ku kala goynina xanuun ayuu ka qaadi karaa waxaa kale inuu istaago masjidkii intuu mxuua ku balaqbalqsiiyo adduunka dhan buu laga yaaba hal meel baashi intay koomi lahayd marka xikan badan baa ku jirta nabiga diidada u diiday in kaadida lagu kala jiro sala allahu calayhi waali wasalam xadiidka afar iyo kontonaad ahbarna qutayb ibnu saciid imaam nasa'i adhihi qala wuxuu yih imam nasai ahbarna qutayb ibnu saciid qaala xadaanaa cubaydatu cubaydaha ibnu xumayd alkuufi saduuqun rubama yukhti waa runbadane laakina waxaa laga yaabaa inuu gafe mararka qaar ayaa dhici karto waayahay can yaxya ibnu saciid alansaari weyaan can anas bn malik waxaa laga wariyey radi allahu taala qal wuxuu anas baala acraabiyun reer baadiya ayaa ku kaadiyey fi lmasjidi masjid ku kaadiyey faamara الnabiyu nabigu wuxuu fary bidalwin wadaan oo min maain fasuba calayh waa lagu shubay weyaan xadiidka konton iyo shanaad qala imam nasai aleh raxmat ullah akhbarna suwayd ibnu nasrin ayaa noo sheegay dhah qala wuxuu yidhi anba'ana cabdullaahi ibnu mubaarak imaamka aad taqaaneen weeyaan sanadna wuu jihaadi jiray sanadna waa xajin jiray radia allahu raximah llah raxmatan waasica can yaxya ibni saciid alansaari weeyaan raximahum allahu jamiica qaala wuxuu yidhi samictu anasan anas ibn malik ayaan ka maqlay khaadimka nabigan ala sl yquul isagoo le jaaa caraabiyun reer baadiya yimid ilmasjidu yimid fabaara wuu kaadiyey fasaaxa bihi naas dadka ayaa ku qayliyey annaga alxamdullah masjid waaba muxuu aha dhexdiisa musqulihii ayaaba ku yaalla foogta meeshaa marka idama jirin haddana masjid nabowi waad aragtee nicmada iyo barwaaqada taallo fasaaxa bihi naas dadka ayaa ku dhawaaqay oo isaga taga fatarakuuhu way isaga tageen xataa baala ilaa uu ka kaadiyo uma amara nabigu wuxuu faray bidalwin wadaan fasuba calayh waa lagu shubay weyaan saas ayuu nabigeena samey alai sl slam xadiidka lix iyo kontonaad kulli waa isku macaani xadiidka lix iyo kontonaad qala imam النasai aleh raxmat lla akhbarna cabdiraxman ibn ibrahim can cumar ibn cabdilwaaxid can awsaaci awsaaci waxaa laga wariyey can muxamed ibn اlwaliid can الzuhri can cubaydillahi bni cabdillaah can abi hurayrata cabdiramaan skri dawsi radi allahu tacala an arda waraxima allahu man sabaqahu min aruwax qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaama caraabiyun reer baadiye ayaa istaagay fabaala fi lmasjid masjid ay ku kaadiyey fatanaawalahu الnaasu dadki ayaa muxuu ahaa u gacan qaadeen dadkii ayaa muxuuaha gacanta la aaday ama inay soo qabtaan ay muxuu ahay tumbayrkii halkaa ku soo dhagaan ay muxuuha u istaageen kow faqaala wuxuu yidhi lahum nabigeena ala wuuu yidhi iyaga wuxuu yidhi faqaala wuxuu yidhi rasul rasulka wuxuu yidhi sal slm dacuuhu war iska dhaafa wa ahriiquu calaa bowli kaadiis shubtaan dalwan wadaan oo min maain biyo ah, fa inamaa in kale maana bucidtum waxaa lidiin soo bixiyey muyasiriina dad diinta ilaaha u yasira oo dhaqankooda aad taysiir u yahay inaad haataan eeadin lidiin soo bixiyey walam tubcauulidiin soo bixinin mucasiriina kuwa dadka wax ku culsaya inaad noqotaan idinkama rabo weyaan ee marka dadka ku dhibaatay in diinta tartiib waa ka fiijinina yacni arrinta ayada nabigeena sala allahu calayhi waali wasalam meelo badan oo noocyahan oon soo marnay ayaa jirto xataa nin baa marka dambe istaagay oo wuxuu yidhi ilaahayow aniga iyo maxamed bas noo naxariiso walaa tarxam macanaa axadan qofna muxuu aha kala u naxariisanin ragga ku soo yaacay oo dhan ayaa wuxuu yidhi markuu kaadida dhammaystay oon lagu qaylinin oo tartiib waxaa weeyaan eh, biyihii meeshii lagu shubay oo saxaabadii laga celiyey oo weliba la yidhi masaajida ilaahay hawshaan looguma tiragelin meeshaan cibaado iyo salaad iyo khayra ah looga tiragelay oo xadyeeli masqulo iyo meelo kale la aad tartiib looga sheegay ayaa kadibna u dhawaaqay markaasuu ilaahayow aniga iyo nebi maxamed basna u naxariisan ummaddan kale midna ha u naxariisan ya markaasuu nabigan wuxuu yidhi laqad xajarta waasican naxariista ilaahay oo waasica wasicat raxmatii kula shay naxariista ilaahay oo waasica ummadda dhan u ahayd ayaa waxaa weyaan aad meel ku soo koobtay qul low antum tamlikuuna khaza'ina raxmati rabbi idan la amsaktum khashyata alinfaaq nabiga waxaa lagu yidhi nabi alla waxaad ahdaa haddii ilaahay bangiyadiisa iyo khasaa'intiisa oon raxmaddiisa aad gacanta ku hayn lahaydeen bini aadanow idan la amsaktum khashyata alinfaaq waad ku dhegnaan lahaydeen adinkoo ka baqaysaan waxbixin tusaale yarba idiin sheega ood ogsoontihiin waxaad ogta makuu sheega dad aqriba aad tihiin ama asxaab aad ama aad istaqaanaan oo malaayiin almalaayiin balaayiin albalaayiin haysta sooma taqani oo ilmo adeertoodii iyo walaalahoodii iyo dadkii raximka ahaa ku xigay iyo muxuu ahaa jiraankii iyo muslimiinta magaalada joogan ay gaajo u ba'ayaan isaga xataa mararka qaar laga yaabo inuu si fiican ugu noolayn sooma arkaysan ninka asaga marka waxaad leeda waa inkaar qabahan ama ninka noocan muxuu ahaa noocan soba lama yaabtaan waxba hala yaabina waxaa laga yaaba adiga laftirkaaga haddii lagugu nicmeeyo oon saa laguu sii inay saa kugu dhacdo ninbaa wuxuu yidhi siduu rabbigan cadday subxaana wa tacaala wa minhum man caahad allaha lain aataana min fadlihi lanasadaqanna walanakuunanna min asaalixiin mid baa ilaahay kula ballamay ilaahay hadduu muxuu ahaay nicmo iyo barwaaqo isiiyo ood ilaahay xoolo isiiyo waa sadaqa labaxa oon weliba labaxayna oon labaxayna walanakuunana min asaalixiin kuwa susuuban oo ahlu khayrka aan noqonayna falama ataahum falamaa ataahum min fadlihi markuu ilaahay fadligiisi siiyey oo xoolo la siiyey oo la taajiriyey bakhiluu bihi gadaalay marsadeen watawallow wahum mucriduun markaasay ayagoo weliba diintii iyo ahlu khayrkii iyo nicmadii ilaahay usii shukrigeedii dhabarku jeedana ay muxuu jeesteen faacaqabahum nifaaqan fii quluubihim ilaa yowmi yalqownahu bimaa aqlafu llah maa wacduuh wa bimaa kaanuu yakdibuun kadibna munaafiqnimaa dusha looga shabaday marka waxaad ogaataan tobanka nin amaba boqolka nin boqol aan dhaha boqolka ninoo adduunka ugu taajirsan haddii xoolahooda adduunka dadka jooga loo qaybiyo hal qofoo faqiir lama arkay boqolka ninoo adduunka ugu taajirsan bas ah haddii xoolahooda dadka loo qaybiyo hal qofoo faqiir lama arka adduunkan ka warrama marka laakiin masaa'ibaa taagan waa la isku imtixaamay dadkii liyabluwakum fii ma ataakum waa yahay hay baabulmaai daa'im biyaha fadhiyo xuunkooda muxuu noqonayaa maxaa laga ilaalinaya maxaan laga ilaalinayn xadiidka toddoba-iyo kontonaad qaala imaamu nasaai caleyh raxmat ullah ahbarna isxaaq ibn ibraahim qaala anba'ana ciisa bni yunis qaala xadaana cawf cawf ibn abi jamiila acabdi cawf ibn abi jamiilat alcabdi waa iqa boqol iyo lix iyo afartanka jir nabigan ayu dhinta sal allahu alay waslam can muxamed ibnu siriin can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radi allahu taala arda an rasulilah rasulka wuxu ka wary sal slm qal nabigeen wuxuu yidhi laa yabuulanna yuusan ku kaadinin axadukum midkiin fi lmaai biyo addaa'imi ee fadhiyo yuusan ku kaadinin dad muxuu meel ka soo baxda biyihii fadhiyey kaadaha la so-aadin dad la so-aada waa yaryihiin laakiin waxaa dhici karta qofka meel xiran uu ku dabaalanayey inuu mxuu ah kaadi ay ku qabato ood masqushii aada inuu ka wahsado ood kadibna kusii daayo soo suuragal maaha nabiguu diiday calayi sla slam yuusan ku kaadin kadibna uma intaa kadib yatawada'u minhu ka weyse qaato ama qof kale ka weyse qaadan amada ka weyse qaadani ama ku qabaysan ama mxuu ah, qof kale ku qabaysan ama adigi marka nabigeena wuu diiday calayi sla slam meesha istiqdaar qurunsi iyo wasaq inay meesha noqoto iyo waa dhaqan xumo nabigeena wuu diiday sala allahu calayh waali wasalam qaala cofun wuxuu yidhi wa qaala khilaas khilaasun ama khilaasu nin khilaas la yidhahdo khilaaskaas ibnu camr alhajari ayaa la yidhahdaa khilaas ibnu camr alhajari ayaa la yidhahdaa waa iqatun iqa qofka haddii iqatun iqatun la yidhahdo oo laba jeer lagu celiyo maxaa loola jeedaa boosaro ayuu jooga weyaan waa nin rag ah oo rag ah haddii laba jeer la yihahdo iyo haddii waa nin ragga la yihahdo soo kalama dugna waa sidaas oo kale qaala cawf cawf oo raawiga ahaa cawf ibnu abi jamiila weyaan ayaa wuxuu yidhi khilaasun khilaas can abi hurayrata ayuu ka wariyey can inabiy nabiga uu ka wariyey milahu xadiidkan mid lamid ayuu nabigeena ka wariyey sal allahu aleh waslem xadiidka sideed iyo kontonaad badoo kale badase usoo geli bad meel kaba soo qaad qofka dubad ku jiro meel fogna u joog fattaqu llaha ma statactum laakiin biyo fadhiya ma yihiin badda sideedo biyo fadhiimahaan umayna badda biyahaas muxuu ahaa waa ismalihi badda iyo webiga iyo kale biyo fadhi lama dhihi karaan filaya laakiin biyahan hadda balliyadao fadhiya iyo barkadaha iyo meelahan hadda waraha iyo meelaha lagu qabaysto hadda caadiga aho biyaha lagu dabaasho sumambulka iyo meelaha lamidka weyaan waayahay xadiid sideedii kontonaad abarnaa qaala wuxuu yidhi abnisai aleh raxmat ullah akhbarnaa yacquub ibn ibraahim qaala xadaanaa ismaaciil ibn culaya can yaxya ismaaciil ibnu culaya inuu yahan filaya wallahu aclam can yaxya ibnu catiiq can muxamed ibnu siriin can abi hurayrata wuxuu ka wariyey radia allahu tacala an arda waraxima allahu ruwaat qaala wuxuu yidhi abu hurayra qaala rasul wu yih sal slm laa yabuulanna axadukum midkiiisun ku kaadinin filmaa biyo ee daa'im ee fadhiyo uma intaa kadibna yakhtasilu min uu ku qabaysto uu ka qabaysto xaggooda ama ku qabaysto kii hore maxay ahayd yatawada'u soomayn kanna yakhtasilu marka qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi annasaa'i weeyaan kaana yacquubu yacquub ibnu ibraahim wuxuu ahaa oo raawiga xadiidka ahaa laa yuxadiu midaanan xadiidkan sheegin oon qofka u sheegin laa yuxadiu midaanan aan sheegin bi hada alxadiid xadiidkan oon qofka barin u sheegin ila bidiinaarin hal shilin oo dahab inuu bixiyo mooyane hadda hal shilin oo dahaba ladinka raba dhammaantiin marka wuxuu bixin jiray hal shilin oo dahab qofka raba inuu xadiidkan yacquub u doonto waa inuu shilinkiisa muxuuaha dahabka wato shilin dahab waa inu hore usii qaato war kale ma yeli saasuu ahaan jiray marka macnaheeda maxay tahay macnaheeda waxay tahay yacquub ibnu ibraahim wuxuu ahaa wuxuu qabay in ay bannaan tahay qofka muxadidka ah oo dadka axaadiista nabigeena bara sala allahu calayh waali wasalam inuu axaadiista lacag ku qaato ujra inuu ku qaato inay u bannaanto ayuu qabi jiray alimaam annawowi iyo rag kalena oo ibn abi xaatim iyo isxaaq ibnu rahawey ay ka mid yihiin afwan alimaam axmed alimaam axmed iyo isxaaq bn rahwe ama rahawiya waxaa tidhahdaba iyo ibn abi xaatim ayaga waxay qabaan qofka lacag xadiiska nabigeenna ku qaata in xadiis aan la aqbalayninba marka masalada waa masale khilaafi ah waa qur-aanka uu jirama lagu qaadan karaa miso laguma qaadan karo marka nasaa-i wuxuu caddaynayaa alimaam anasai caleh raxmat ullah wuxuu caddaynayaa yacquub ibn ibraahim inuu ujro ku qaadan jiray xadiikan khaasatan xadiidkan khaasatan inuu ku qaadan jiray ayuu caddaynaya weyaan marka masalada marka waa masale khilaafiya haddii qofka baytulmaalka muslimiinta uu lacag ka qaadani oo imaamka uu lacag u qadaro ayada looma ogolin inuu ka qaato laakiin haddii uu muxuu ahaa miskiin yahay man alaba alxadiid aflas oo ilmihii biilkoodii iyo uu kadeedan yahay markaas in muxuu ahaa uu ijro ku qaata in loo qiildayaa laga yaaba sida macallimiinta qur-aanka oo kale waa suuragal wallahu aclam baabun baabu maai lbaxri biyaha badda xukunkooda muxuu noqonayaa xukunkooda muxuu noqonayaa xadiidka sagaaliy kontonaad qaala imam nasai aleh raxmat ullah ahbarna qutayba ibn saciid can malik ibn anas imam dar hijr can safan ibn sulaym can saciid ibnu salma ana almuqira ibnu abi burda min bani cabdidaar reeca bani cabdidaar ahaa ahbarahu wuxuu sheegay annahu isaga samica inuu maqlay abaa hurayra inuu ka maqlay radia allahu taala an ardah waraxima allahu ruwaat yaquulu abu hurayra isagoo leh qaala rajulin ba wuxuu yidhi ama sa'ala wuxuu weydiiyey rajulun nin rasulah rasulka igu weydiiyey faqaa wuxuu ya rasul rasuulka allow innaa annaga narkabu albaxra badda ayaan ku safarnaa oon doon ayaan raacnaa wayaan wa naxmilu macana alqaliila min almaa biyi yarna waan qaadannaa oo cabitaan iyo cunno karin aan ugu tiragalnay fain tawada'naa bihi haddii biyaha aan ku weyse qaadanna macaana caishnaa waan oonnaa oo biyalaha nagu dhic waa laoomi biyaha badda lama cabi miyaan ku weyse qaadannaa min maa'i albaxri badda biyaheeda ma ka weyse qaadanaa oo weyse ma ka dhigana faqaala rasul uu u sl slm huwa biyaha badda aلطahuuru waa aahir muahir ah maahu biyihiisa waa biyo aahir oona lisku ahiro lisku nadiifiyo alxilu uu xalaal maytatuhu baktiga badnana waa xalaal meeshii faa'iide kale laga helayo baktigii badda ku jiray ama kalluunkii ama wixii la midka waa xalaal ayuu nabig sal slam biyihiisana waa nadiif oo laisku nadiifiyo marka biyaha badda marka biyahan kale waxba uguma duunaa weyaan macnaheeda baab lwuduui bialji barafka in lagu weyse qaatayo baabkan baabih waa lagu weyse qaadan karaa waxaa noo imaan doona saddex shay almaa biyo iyo waalji iyo baraf iyo walbarad dhada biyihii waaba la yaqaanaa o aljigana waa la yaqaanaa waa kan muxuu ahaa inta la geliyo talaajada iyo friijka la geliyo adkaada oo amaba cirkaba ka soo daa cirkaba ka soo daa aljigana waa kaas baradka muxuu ahaa baradka ama dhalada muxuu ahaa baradka waxaa weeyaan markuu roobda ah ama qabow badan uu jiro baabuurta meel kale hadda lama aadayn baabuurta iyo meelahan aan la aadnay iyo albaabada biraha iyo biyo sarsaaran ma aragtaan ya yaxri yaxri sheekha wuxuu yidhi yaxri ayaa la yidhahdaa anna waxaan u aqaanaa dhada ya sheekh masharaaftan waa ka da'an marka baradka waa kaas marka biyahaas sarsaaran biyaha saarsaaran mataqaanaan eh, eh, baabuurta dhaladooda iyo daaqadaha guryaha iyo sarsaaran roob da'ayoo ku da'ay meeshii ma ahan biyo lagu shubayna ma ahan laakiin ay ka samaysmeen marka biyaha iyaga ah haddii inta la miiro amaba majaroor loo dhiga oy da'aan saddexdaas qayboodba marka waa daahir mutahir ah waa nadiif la isticmaali kara oo lagu weyse qaadan kara oo lagu qabaysan kara oo najaasada lagu dhaqi kara sidaa weeyaan marka alhalju wاlmaau wاlbarad intaba waxaa weeyaan waa in aahir muahir wa haddii ay najaase ayna ku dhicin marka waxaa noo imaan doona insha allahu tacala fiiriya waxaa kaloo noo imaan doona alhalju barafkii iyo maau halj maxay kale yihiin maau halji barafkii oo dhalaalayo biyo noqday weeyaan aljigana waa isagoo sidiisii ah marka labadiiba uu soo qaadi doona insha allahu tacala laba baab ayuuna ka dhigay imaamka raximah اllah xadiidka lixdanaad qaala imam nasai aleh ramat lla ahbarna waxaa noo warramay cali ibnu xujr qaala wuxuu yidhi xadaana jariir ibnu cabdilxamiid adabi waa iqa soo marnay can cumaara ibn lqacqaac waan soo marnay can abi zurca abu zurcahaas ibnu camr eh, ibnu jariir weeyaan magaciisa waxaa la yidhaha haram ayaa la yidhaha haram ya abu zurcahan abu zurcat araazi maaha kan abu zurca waa ibnu camr ibnu jariir oo haram loo yaqaano waana iqa can abi hurarata waxaa ka wari waa taabici radi allahu ta arda qala wuxuu yidhi abu hurayra kaana rasul rasulka wuxu sal sl ida istaftaxa asalaa salaadda hadduu furfurta sakata nabigu aamis jiray hunayhatan in yar ayuu aamis jiray faqultu waxaan idhi biabi aabbahay ayaan ufdiika kugu furna anta adiga io wa ummi hooyadaya yaa rasul rasuulka allow maa taquulu maxaad leedaha fii sukuutika markaad aamusnaanaysa bayna atakbiiri allah akbarti walqira intaadan qur'aanaada muxuua suuradda bilaabin maxaad tidhahdaa intaa yarood aamusta qaala nabigan wuxuu yidhi alay sl slam aqul waxaan dhihi allaahuma allayo baacid fogey beynii aniga iyo wa bayna khataayaaya gafafkayga dhexdooda fogey kamaa baacadta ama kala fogey kamaa baacadta aad u kala fogeysa bayna almashriqi qorax ka soo baxi walmaqhribi qorax udhac intu dhexayso allaahuma allayo naqinii iga nadiifi oo iga daahir min khataayaya ila biniaadamka waa gaf badan yahay kamaa yunaqaa sida loo mxuu aha nadiifiyo athawba marad al abyadu ee cad min adanasi wasakd allahuma alla iqsinli iga dhaq min khataaya gafafkayga bialji baraf iwalmaai biyo iwalbaradi dhada igu celi sheekh yani tamaam eh, baabka sagaal iyo afartanaad alwuduuءu bimaai الthalji biyaha barafka oo lagu weyse qaatay yuu baabkan u baab yahay xadiidka lixdanaad qala imam النasai alيه raxmat lla akhbarna waxaa noo waray isxaaq ibn ibrahim qaala wuxuu yidhi anba'na jariir jariir bn xamid dabi weeyaan waa taqaanaan waa ninka caadiga ahaa can hishaam ibni curwa can abihi curwa ibn zubayr raxima allah اljamiic can caaishaةa um muminiin radi allahu ta ardaha qalat waxay tir caaisha kaana nabiy nabiga mxad sl slm yaquulu mid yidhaahdo allaahuma allayow iqsil dhaq khataayaaya gafafkayga bimaai اthalji barafka biyahooda ku dhaq iwalbaradi iyo dhadada wanaqi nadiifi qalbi qalbigayga min alkhaaaya gafafka kamaa naqayt saad ugu nadiifisay athawba marada alabyad min addanas wasakda markii laga dhaqo oo saabuun in wax lagu dhaqabo marka nabigeenna marka istinbaadka fiiriyi marka ducadii ayuu wuxuu kala soo dhex baxay in biyaha iyo barafka iyo dhadada intaba ay yihiin wax wax nadiifiyo oo aahir muahir ay yihiin baab alwuduu bimaai bardi baradi biyaha dhadada in mxuu ahaa lagu weyseqaatay baabkan ubaabiya xadiidka laba iyo lixdanaad qaal imam nasai aleh raxmat akhbarnii haaruun ibn cabdillahi ayaa noo warramay ama ii warramay qala wuxu xadaana macan macnun ibnu ciisa alashjaci ayaa la yihahda ibnu ciisa alashjaci waa iqatun habt wuxuu geeriyooday boqol iyo siddeed iyo eh, sagaashanka jir nabigeena sal lla l slem wuxuu yidhi macan xadaana mucaawiya ibnu saalex ayaa noo warramay can xabiib ibnu cubayd ayuu nooga warramay can jubayr ibnu nufayl ayuu ka waramay qaala wuxuu yidhi shahidtu waxaan xaadiray cawf ibna maalik cawf ibna maalik oo saxaabiga ah jaliilka taala an ardaha yaquuli isagoo lan samictu rasula rasulka ayaan ka maqla sal slam tukani calaa meyitin qof dhintay ayuu nabigu tukanaayey fasamictu kadibna waxaan ka maqlay min ducaai ducadiis wahuwa nabigan yaquuli isagoo lan allahuma ala ikfir lahu dembigiis u dhaaf warxam u naxariisa wacaafihi ilaahu iska caafi wacafu canhu wacaafihi badbaadi oo caafiye iyo badbaadasii cadaabulqabriga iyo cadaabu jahanam iyo wix la midka weeyaan wacfu canhu iska cafi waakrim nusuulahu martiqaadkiisana ilaahay karaamay wawsic ilaahu waasici mudhalahu makaana gelitaankiisana qabriga u waasici weeyaane wasilhu halkaa wa maxalushaahidka bilmaai biyo iyo walji baraf iyo walbaradi dhada wanaqihi rabbi ou ka nadiifi min alkhataaya gafafka kamaa yunaqaa sida looga nadiifiyo athawba marad alabyadu ee cad min adanasi wasakda looga nadiifiyo saas ayuu nabigeena calayhi الsalaau wasalaam meydka ugu duceeyey baabu suء اkalbi eyga hambadiisa ayuu baabkan u baab yahay abcan waa najaaso weliba najaaso adag weyaan see la yeeli waa la daadini meeshan waa la dhaqi toddoba jeer ayaa la dhaqi oo ulaahunna bituraab mid ka mid ahna muxuu ahaa ciid ay noqonayso xadiidka saddex iyo lixdanaad qaala imam nasai aleh ramat ullah akhbarna qutayb bn saciid ayaa noo warramay can malik bn anas imam da alhijra can abi zanaad cabdullahi bn dakwan weyn waan soo marnay can acraj cabdiraxman ibn hurmus waa isna waan soo marnay labadaba laba ninoo iqa ahoo aa'imo weeyaan can abi hurayrata radia allahu tacala an ardaa xadiidkan qutayba maalik abizinaad alacraj can abi hurayra khumaasi ayaa la yidhahdaa nabigeenna calayhi salaa salaam iyo imaam anasaa'i waxaa udhexeeya shan nafaa udhexayso khumaasiyaat ayaa la yidhahdaa alimaam anasaa'i waxaa kaloo leeyahy rubaaciyaadna waa leeyahy oo ku yaryihiin rubaaciyaadna waa leeyahy aaday ugu yaryihiin laakiin a'imada kaleo ka horraysay rubaaciyaadka aad ugu badan qaar xataa ulaaثiyaat leh oo nabiga ayaga udhexaysa saddexna udhexaysa marka alimaam nasaai maadaama ugu dambeeyey oo saddex boqol iyo saddex jir nabiga u dhintay marka sanadkiisa waa yar naazil weyaan hoos buu yara jira can abi hurayrata radi allahu ta anu arda ana rasu rasuulkeen wuxuu yidhi idaa shariba alkalbu eyga hadduu caba fii inaa'i axadikum midkiin waalkii falyaqsilhu ha dhaqa sabc maraat todoba jeer ha dhaqa weeyaan saasuu nabigeena cadayna sal slem mid in turaab lagu darana waa noo imaan doontaa xadiidka afar iyo lixdanaad qaala imam nasai aleh raxmat ullah akhbarnii ibrahim ibn xasan ayaa ii warramay qaala wuxuu yidhi xadaanaa xajaaj xajaajkanka weyaan ibnu muxamed alacwar almisiisi iqatun habt weyaan qaala wuxuu yidhi xajaaj qaala ibnu jurayj ibnu jurayjkan waa cabdilmelik ibnu cabdilcaiis ibnu jurayj weyaan cabdilcaiiska laftarkiisa maaha ibnu jurayjkan waa cabdilmalik ibnu cabdilcaiis ibnu jurayj weyaan qaala wuxuu yidhi waa iqasna ahbaranii ziyaad ibnu sacd ayaa ii warramay ana haabitan haabit oo mawla cabdiraxmaan ibni zayd ahaa u xureeyey ahbarahu inuu u warramay anahu isaga samica inuu ka maqlay abaa hurayra uu ka maqlay radi allahu taala yaqul isagoo leh qaala rasul sk wuxu yih sal slm idaa walaqa alkalbu ayga hadduu carabka biyihii ugu cabo m aabka inuu bisada iyo eyga iyo carabka kuab waa taqaanaan hadduu mxuu carabka la galo fii inaai axadikum midkiin waalkiisa falyaqsilhu ha dhaqa sabca maraatin toddoba jeer weeyaan saasuu nabigeena calayhi salaa salaam yidhi xadiidka shan iyo lixdanaad axaadiistaas markaan soo marnay kulli waa ujeedaan saxiix weeyaan marka annaga sideedaba haddii xadiidka marba aanan laga hadlin oo uun sidiisa loo akhriyo cidda muxuuha kitaabka nushadan maktabat almacaarif haysato isaga saxiixi daciifa ugu qoranta baabacad saxiixiya ku qoran qofka aanan haysanin marka hadii marba laga aamuso oo laga boodo macnaheeda xadiidkaas hadal ma wa meeshii marka daciif uu soo gala markiiba waa la dul istaaga isaga war ma waa in muxuu ahaa la falanqeeyo oo sababta dacfiga keenta xataa la sheego weeyaan in sha allahu tacala ilaahay uu noo yasiro xadiidka han iyo lixdanaad qaala imam nasai aleh amat la akhbaranii ibrahim ibn ayaa ii waramay qala wuxu xadana xajaaj xajaaj haddaan soo marnay xajaaj ibn muxamed alacwar wey almasisi wa iqaة habt qala wuxuu yidhi qala ibnu jurayj wa cabdimalik ibnu jurayj ibn cabdilaziz ibnu jurayj qala akhbarnii ziyaad ibnu sacdin anahu isaga ahbarahu hilaal ibnu usama waxaa weeyaan waa ariiq kale anahu isaga samic inuu ka maqlay abaa salamata ibnu cabdiraxmaan weyaan yuhbiru isagoo ka warramay can abi hurayrata can الnabiy sal slm milahu xadiidka horoo kale isagoo ka warramay waa ariiq kale uu soo arooriyey uu ku xoojina weeyaan raximah اllah baabu اlmri biiraaqati maa fi linaai waalka wixii ku sugan in la daadiyo faritaan liisfara ayuu baabkan u baab yahay idaa walaqa fi lkalbu eyga hadduu carabeeyo oo carabku muxuuah u la galo weeyaan xadiidka lix iyo lixdanaad qaala imam النasai alي raxmat lla akhbarna cali ibni xujr ayaa noo warramay qala wuxu yidhi amba'na waxaa noo warramay cali ibnu mushir can ilacmash sulayman wey ibnu mihraan can abi raziin abi raziin waxaa la yihahda magaciisa mascuud ibnu malik alasad اlkuufi mascuud bn malik alasad اlkuufi wa iqatu can abi saalix asamaan isna waan soo marnay waa iqa labada ninba can abi hurayrata wuxuu ka wariyey mxuu ahaa abu saalix asamaan radi allahu ta ada qaala inu yir abu hurayra qaala rasul a wuxuu yiri sal slm idaa walaqa hadduu carabka la gala alkalbu eygi fii inaa axadikum midkiin waalkiisa falyuriqu ha daadiyo uma intaa kadib liyaqsilhu ha dhaqo sabca maraat toddoba jeer qaala abu cabdiraxmaan wuxuu yidhi laa aclamu ma ogi axadan qof taabaca ku raacay caliya bna mushir cali bna mushir u raacay calaa qowlihi qowlku u yidhi falyuriqhu ha daadiyo abuu cabdiraxmaan marka wuxuu leeyahay ninka la yidhaha cali bn mushir oo riwaadda ka mid ah nin kale oo ruwaad ah oo iraaqadaas biyaha in la daadiya sheegay ma arkin ayuu leeyahay arrinkaas marka ragga ayaa imaam anasaa'i ku raacay laakiin alimaam alciraaqi faina ziyaadaة iqati maqbulaة cinda akar اculamaa imaam الnasaai marka ziyaadadan uu ninkan keenay oo sheeg oo rag kaloo wari malaha uu leeyahay arrin wax duraysa ma aha maxaa yeelay culimmada ninka iqada oo lagu kalsoon yahay haddii war dheeri ah oo iqaadka kalena waxaa weeyaan aan khilaafsaneen hadduu keeno oo muxuu ahaa meesha ay khilaaf uusan ku jirin oo laakiin dheeri uu keena ziyaadata iqa qofka iqada wuxuu kordhiya waa maqbuula cinda akar culamaa muxuu aha fuqahada usuuliyiinta muxadisiinta intooda badan boqolkiiba sagaashan waa maqbuul cindahum ama intooda badan waxaa tiradaba waa maqbuul sidaa darteed hadalkaas imaam nasaai uu soo arooriyey waxaa weeyaan wax ku hallaaba ma lahan ayuu leeyahay intaas ayaan ku soo koobaynaa waqti hada wallahu aclam wsal lla sl ala sl mustafa